bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu la muxamedi wala ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat ajrumiya gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay juskii labaad juskii labaad ayaynu ku guda jirnay marka waxaynu ka qaadi doonaa alasma alcaamila camal alficli sheekhu waxa uri raximah llah haadakani baabu lasmaai asmaa'ada baabkeedii weeyi asmaadii alcaamilati shaqaynaysay camal alficli ficilka camalka uu qabto oo kale asmaadii qabanaysay baabkeedii weeyi wuxuu yidhi sheekhu iclam waxaad ogaataa allah inaogeysiiye iclam waxaad ogaataa allah ka ogeysiiye buu yidhi ana asla alcamali camalfalka asalkiisu kaa in waxa uu ahaaday camalkaasi lilafcaali afcaasha ayaa uu u sugnaaday wa yacmal waa camal falayaa camalal ficli ay ka camalilficli ficilka camalkiisa oo kale min alasmaai asmaada xaalada uu kamid yahay sabcatun toddoba ayaa camal falaysa buu yidhi alcaamila camal alficli wuxuu ujeedaa xaggii faacilka rafcintiisii xaggii mafcuulka nasbihiisii xaggii tacaluqii daraf iyo jaariyo majruur ay kusoo tacaluqayeen asmaao sidaasi oo kale ayaa iyaduna jirta oo faacilkii rafcinaysa mafcuulkiisina mafcuulkiina nasbinaysa jaariyo majruur iyo darafna ay kusoo xidhmayaan kusoo tacaluqayaan haddaba camalfalka asal waxa u ah afcaasha ah, wixii camal fale ee ismiya ee camalka afcaasha oo kale qabtaana waa lishibhihi bilficli ficil ayaa uu shabahay waana toddoba toddobadaasi waa masderka iyo ismi faacil amhilatu mubaalaga ismu lmafcuul sifa mushabaha ismu tafdiil ismu ficil toddobada weeyaan saddex kale culimada qaarkood ku daraan ismulmasderka iyo darafka iyo jaariya majruurka iyo ixtimaalka haysta laakiin sheekheenu kuma darin wuxuuna ugu banbixin ismu masderka miyaa inuu camal falaa waa naadir waa naadira laa xukma lah ba yidhahda bal basriyiintu wayba manciyeenba icmaalkiisa iyo camal falkiisa amaa darafka iyo jaariya majruurka iyagoo ictimaad haysta inay camal falaan khilaaf baa ku jira markaa sidaa aawadee toddobadii itifaaqa ahaa ayuu shaaku kuusoo qabtay wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa ana asla alcamali camalfalka asalkiisu lilafcaali afcaasha ayuu u sugnaaday wayacmalu waxa camal fala camalaalficli ficilka camalkiisa oo kale waxa qabta min alasmaai asmaada xaalada uu kamid yahay qaacidadii maxay ahayd idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan hadda haddaynu odhan lahayn wayacmalu waxa camal fala camalaalficli ficilka camalkiisa oo kale sabcatun toddoba toddobadaasoo min alasmaai maynan idhaanen idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan marka haddee nactigii nakiradu xagga hore u kasoo hormaro xaal baa la icraaba qaacidada ku dheg wayacmal waxa camal fala camala lficli ficilka camalkiisa oo kale min alasmaai asmaada xaalada uu ka mid yahay sabcatun toddoba alwalu ka ugu horeeya toddobadaasi almasderu masderka weeyi bishardi an yaxulla buuna ku camal falaya inuu dego shardinteed maxalahu ay maxala lmasderi masderka booskiisa ficlun ficil inuu dego ficilkaasoo kaa-inun ahaaday maca an anla jirkeeda ow ficlun ama ficil inuu dego ficilkaasoo kaa-inun ahaaday maca maa maala jirkeeda wadalika absaalu naxwi qawlika yucjibunii waxa iyaabgelinaya darbuka garaacaaga zaydan zayd aad garaacaysid ey an tadriba zaydan garaaca zayd aad garaacaysid wanaxwi qawlika yucjibunii waxa iyaabgelinaya darbuka garaacaaga zaydan zayd aad garaacday ey maa tadribuhu garaacad garaacday haddee maa iyo masteriyadii iyo ficilka aadaadkii dhalaalnihi hadee la keeno master maa laga laqmeeya maa tadribuhu garaacaad garaacday waad iska odhanaysaa wahwa masterku halaaatu aqsaamin qayba saddexa weeye mudaafun mid la idaafeeyey weeyi wa munawanu mid la tanwiiniye weeyi wa maqruunu mid lala xidhiiriye weeyi biall faicmaaluhu ay faicmaalu lmasteri masterka camalsiintiisa mudaafan xaalo u yahay masterku mid la idaafeeyey akaru icmaalkaasi mid badan weeyi min icmaali lqismayni labada qaybooda kale camalsiinta la camal siiyo icmaalka isagoo mudaaf a la camal siiya ayaa ka fara badan ma isla fahnay sida labada tusaale ee aynu sheegnay iyagoo ka qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa walowlaa dafcu llahi riixitaanka allah uu riixayo ee uu ku difaacayo ee uu ku riixayo annaasa dadka bacdahum bibacdin haddii aanu mawjuud ahayn lafasadat wacamaluhu camaluhu ay wacamalu lmasteri masterka camal falkiisa waa camal fale munawanan ya mid la tanwiiniyey aqyaasu icmaalkaasi isaga ayaa qiyaas badan wuxuuna ka qiyaas badan yahay labada qaybood oo kale isaga oo mudaafa iyo isaga oo maqruun bi al naxu qawlihi tacaala aw icaamun ay wa icaamuhu quudintiisa fii yawmin maalin u quudiyo yowmkaasoo dii mashabatin gaaja u saaxiib ah miskiinan miskiin u quudiyo wacamaluhu ay wacamalu lmasdari masderka camal falkiisa maqruunan xaalow yahay mid lala xidhiidhiyay u camal falo bial an lala xidhiidhiyey shaadun shaad weeyi ka qawlihi ay ka qawli shaaciri waa baxru mutaqaaribe daciifu nikaayati acdaauhu yakhaalu lfiraara yuraakhi ljal ضعيف النكاية أعداؤه يخال الفرار يراخي الأجل waa بحر متقارب ضعيف النكاية أي هو isagu ضعيف النكاية waxyeelayntiisu mid ay tabar daran tahay weeyi أعdاءahu cadowyadiisa u waxyeelo yakaalu wuxuuba u malaynaya alfiraara cararka uu cararo yuraakhi inuu dib u dhigayo ay huwa firaarku alajala ajashiisa inuu dib u dhigayaba ayuu umalaynaya bu yidhi annikaya bikasri nun waa masdaru nakaytu fi lcaduwi cadowgii ayaan raadeeyey wey inun ta'hiiriyey yakhaalu bimacnaa yadan wey yakhaalu bimacnaa yadunnu yadunnu wey alfiraar waa atawali walharad waa cararka la cararo yuraakhi bimacnaa yuahir alajal waa muddatu shay nin buuna caayayaayo wuxuu ku caayayaa raadaynta uu raadeeyo cadowgiisa inay tabar daran tahay fulayna uu yahay inuu sugnaado a mawaatinta qitaalka wuxuuna ciirsadaa ya oo miciinu ka dayaa inuu cararo cararkaasina wuxuu u malaynayaa ajashiisa inay waxyeelayntiisu mid ay tamar daran tahay weeye acdaahu cadowgiisa waxyeeleeyo yakhaalu wuxuuba u malaynaya alfilaana cararka u cararaya yuraahi inuu dib u dhigayo alajala ajashiisa inuu dib u dhigayo moodayaaba cararkan u cararaya maxalushaahidka ka qaado oo oh, daciifun muakhabara moogtahay mubtadi baa xadfana waa huwa anikaayatu waa mudaaf iley nikaayadana masdera waa yahay camalkii ficilkuna shaqaynaya faacilkiisi waa maxduuf acdaa waa mafcuulku nasbiyey daciifu nikaayatihi bay noqonaysaa way xadfan yakhaalu waa ficilkii mudaaric ficilkiisina waa jasir sitara waa huwa alfiraara waa mafcuulkii koobaad dee dannay la macno tahay oo laba mafcuul bay qaadanaysaay yuraakhi jumladaa dambe waa ficilkii mudaaric damada waa lagu qadaraya liiqa ficilkiisa waa jasir sitara waa huwa alajra waa mafcuulkiisii jumladaasa fi maxal nasb mafcuulkii labaad yakhaalu maxalu shaahidkuna waa annikaya waa master almucarafu bial al baana la geliyo alnikayati baa la yidhi haddana wuu camal falay shaadnimuna u camal falay soo duuduub masterka u horreysiye sheekhu waxyaalaha camal fala ee camalka ficilka oo kala qabta masterka u horeeya haye masterow maxaa tahay ismulxadati iljaari cala alficli waa dhacdada magaceega kaasoo weliba ku dureersanaya ficilka siduu ficilka ugu dureersanaya ficilku xuruuftii uu lahaa oo dhan baa laga helaya tusaale waxaan ku yidhi ya qaama zaydu zayd baa kacay kicitaankaa laftiisa mastera qiyaamkaa laftiisa mastera daraba zaydu zayd baa garaacay garaaca laftiisa mastera qacda zaydu baa fadhiistay nasara zaydun zayd baa u kaalmeeyey kaalmadaa lafteeda mster misle fani dhacdadaa dhacday magaca uu leeyahay mster loo yaqaano aljaari cala alxadad daraba zaydun darban markaan ku darban iyo yadribu mayna isku xuruufayn waa is xuruuf leeyihin marka waa ismu lxadati dhacdada magaca ay leedahay weeyi aljaari ku dul soconaya cala alficli ficilka ficilka suu ku dul soconaya xuruuftii ficilku lahaa buu yeelanaya waxaa kasoo horjeeda ismulmaster ismulmasterku waa ismu lilxadati isaga laftiisu laakiin isagu kuma dureersanayo xuruuftii ficilka o dhan lagama wada helayo tusaale acaytu caaan ka waran iminka acaytu waxaan siiya caaan siin baan siiyey dee caaan waa ismulmaster ficilka xuruuftiisii o dhan lagama wada helin awa hamzadii hamzadii kamayna helin maha ismaster bayna odhanana marka xuruufta ficilka iyo masterku hadday isleekaadaan waa master hadday kala yaraadaanna waa ismulmaster sheekh basidan waa haday kuma jira de haddaba sheekho u fiirso masterka wuxuu kusoo horeysiyey linahu linahu aslulficli fi lishtiqaaq sida saxiixa sidaasi weeyaan masterku marka uu camal falayo toddoba shardi baa loo shardiya toddobadaa shardi halkuu qoraan sheegaynaa toddobada lixda kalena waynoo iman doonaa ya insha allah ehm, shardiga uu qoray waxa weeyi booska masderku uu yaallo waa inuu degi karo ficil wata an ama ficil wata ma bimacnaa ficil ay ku jirto antii masteriyadahayd ama maadii masteriyadahay an fi luqa alcarabiya imisay ahayd afar bay ahayd soo ma mukhafafa min athaqiila zaaida mufasira iyo masteriya marka anti masteriyada la odhan jiray ficil ay gashay waa inuu booska masterka degi karo ama ma maana imisay ahayd toban ama koob iyo toban bay ahayd sooma koob iyo toban ka shan ba ahaa xuruuf lixda kalena asmaa ahayd marka waa maadii masteriyada ayd xarfiyad ahayd weyaan taas labadaasi ficil ay galeen waa inuu booska masterka fadhiisan karo mayna iska basiidayn oo basiid bay la marka ficilku marka uu an wato masterka haddii macnihiisu yahay bimacna alxaali walistiqbaal hadduu sidaasi yahay bimacna waxaan ujeedaa bimacna almudiyi walistiqbaal tegitaan iyo istiqbaal haddii uu yahay ficil an wata waa inuu degi karo haddee masterka macnihiisu uu xaal yaho xaalo laga laqmaynayana ficil maa wata waa inuu karo ma isla fahnaynta maxaan idin idhi masterka macnihiisu hadii uu yahay maadi hadii laga laqmaynayo ama istiqbaalo wax soo socda hadii laga laqmaynayo ficil anwata waa inuu degi karo wuxuu noqon karaa ficil mudaaric oo anmisteri ay gashay wuxuu noqon karaa ficil maadi oo ay gashay anmisteri laba geli kartaa sababta oo ah ficilka mudaaric intayna gelin dee nawaasibtani ama antaasi masteriyadii intayna gelin wuxuu u dhexeeyey yaxtamilu alxaala walistiqbaala mar haddii anti gasho waxay u khalisaysaa way uxariraysaa maxay inuu noqdo mustaqbal ah ixtimaalkii bay ka qaadanaysaa mustaqbal bayna he u khaas yeelaysaa ficilka maadi haddii anti masteriyadii gashana maadinimadiisii bay daa'iminaysaa maadinimadiisii ayay daa'iminaysaa mayna basiilahay tusaale haddaba eeg yucjibunii waxa iyaab gelinaya baa tidhi darbuka garaacaaga zaydan u fiirso iminka yucjibunii waa ficilkii mudaaric darbu waa faacil waana master waana masterun mudaafun lifaacilihi kaafkaa fi maxali rafco yaala zaydanna waa mafcuulkiisii waa meelaa yidhahdaan masderun mudaafun lifaacili watumima limafcuuli masle faanaynta haye haddaba eg darbuka zaydan masderka booska u yaallo waxaa dhici kara ficil mudaaric oo an la geliyey maxay noqonaysaa yucjibunii waxa iyaab gelinayaa darbuka ay an tadriba zaydan zayd inaad garaacdo hadan dee berri waa mustaqbal yucjibunii waxa iyaab gelinaya darbuka garaacaaga aad garaacaysid zaydan zayd hadan berri waa ficilka anta gelaysa ficilka mudaaric haddaed keentid ood anna ka horeysiisid booskiisina ay fadhiisan karto yucjibunii an tadriba zaydan buu noqonaya maadinimada waad ka laqmayn kartaa yucjibunii waxaa yaab gelinaya darbuka garaacaaga zaydan zayd aad garaacday waa haddii booska aad fadhiisiisid maadi an maadi an maada masteriyadiina maxay noqonaysaa iyaduna waa ficilkii marka masterka ad ka laqmaysid bimacna alxaal yucjibunii waxaa yaab gelinaya darbuka garaacaaga aad garaacaysid alaana hadda de zaydan zayd yucjibnii waxa yaab gelinaya darbuka garaacagaad garaacaysid zaydan zayd alaana hadda markaa ficil mudaaric baad gelinaysaa oo ma masteryaa laga horraysiiyey mayna basidayn halkaasaan ku gaabsanana halkaasi waa maxay masterka waxaa loo shardiyaa marka uu camal falayo ficilka camalkiisa oo kale booska masterka boosku masterka uu fadhiyo inuu fadhiisan karo ficil mudaaric oo an wata ama ficil maadi oo an masterya laga horraysiiyey ama ficil laga horraysiiyey ma masterya marka laga horraysiinayo anta waa marka masderka macnihiisu yahay bimacna almaadi ama bimacna alistiqbaal marka maada laga horraysiinayana waa marka masderka macnihiisu yahay bimacna alxaal intaan ma isla fahnay saddex qaybood baa loo qaybinaya mudaaf munawan eh, eh, maqruunun bial saddexdaasaa loo qaybinaya mudaaf maxaa la idaafaynaya shan mid bay noqon karta in la idaafeeyo masderkan faacilkii in loo idaafeeyo mafcuulkiina la sheego masderka in faacilkii loo idaafeeyo mafcuulkiina aan la sheegin masderka in mafcuulka loo idaafeeyo faacilkii la sheego masderka in mafcuulka la idaafeeyo faacilkiina aan la sheegin abida kale marka ad ogaan doonta mudaafkuwaa sida ile wax la idaafeynyo inaad fahamtid ama waa munawan munawan marka lagu idhahdana waa mujarad min alwal idaafa idaafana ma wato alna wuu ka maran yahay maqruun alna waa maxay de al buu wataaba intaasna waa basiid bay la tahay haddaba isaga oo mudaaf ah icmaalkiisa ayaa fara badan tusaale walowlaa dafcu llaahi imika allaahi waa waa faacil yay faacil u tahay dafcu bay u tahay marka waa masderun mudaafun lifaacilihi bay noqonaysaa watumima limafcuulihi oo hanaasa masderkana waa muaafte waa muaaf oo waa loo idaafeeyey ismigiisi mafcuulkiisna waa lagu dhamaystiro o waa la sheegay wa camaluhu munawanan aqyasu isaga oo munawan oo tanwiin wata in la camal siiyana taasa qiyaas badan oo waxay ka qiyaas badan tahay in la camal siiyo isaga oo mudaafa iyo in la camal siiyo isagoo maqruun ala waayo markaasi wuxuu shabahayaa ficilka xagga nakiranimada de xagga tankiirka ayuu markaa ficil shabidi aada ugu dhawaanaya tusaaluhu waa maxay ow icaamun icaamun tani waxay ku camal falaysaa yatiiman ta dambe mafcuulnimay uhaysataa waana master waana munawan alyadaafu ka maranyo waa munawan ismigiisiina wuu xadfan yahay ow icaamuhu wuu noqonaya camal siinta la camal siiyo isagoo maqruun al ah waa shaad shaadka muxuu ka wadaa shaadka macnaheeda waxa uu ka wadaa bimacnaa qiyaas filqiyaas ayay shaad ku tahay qaliilun fi samaac samaac ahaanna waaba u qaliilba y waayo wuxuu ka fogaaday shabihitaankii ficilka uu shabahayo waayo waxa gashay shay ismiga u gaara oo alade masla fahnanta markaa in la camal siiyana waxaa ku tarsan siiba weyhi iyo cidda ku waafaqsan basriyiinta bar ka mida iyo kuufiyiintuna wayba diidayaan in la camal siiyo mayna basidayn baytushaacirkaana tusaalihii buu ka dhigay halkaa waxaan kaga baxnay masterkii baynu kaga baxnay athani ka labaad ismu faacil ismiga faacil weeyi wadalika tusaale ka daaribin garaacayo wixii lamid aweeyi wamukrimin iyo karaameeye iyo wixii lamid aweeyi fain kaana haddii uu yahay ay huwa ismiga faacil maqruunan mid lala xidhiidhiya bialal camila waa camal falaya ay huwa ismiga faacil mutlaqan xaalow yahay mid la sii daayey naxwu haadaakani addaaribu kii garaacayo weeyi zaydan zayd kii garaacay weeyi amsi shalay aw taquul haadaakani addaaribu kii garaacayay weeyi zaydan zayd alaana hadda o taqul hada kani adbaaribu kii garaacay wey zaydn zayd hadan beri kii garaacay weeyi wain kaana haddii uu yahay ay huwa ismiga faacil mujaradan mid laga qaawiye min alal camila waa camal falaya ay huwa ismiga faacil bisharayni ay biwujuudi sharayni laba shardi helitaankood buu ku camal falaya alwal ashar awalu shardiga koobaad kownuhu ay kownu ismi faacili kownu smi faacili ismiga faacil ahaantiisa weeyi lilxaali xaal uu ahaado aw istiqbaal aw lilistiqbaali ama istiqbaal uu ahaado wthani ay washardu thani shardiga labaad ictimaadu ay ictimaadu ismi faacili ismiga faacil inuu cuskado weeyi calaa nafyi nafyi inuu cuskado aw istifaamin ama istifhaam inuu cuskado aw mukhbarin canhu ama mid laga khabrayo oo laga warramayo inuu cuskado aw mawsuufin ama mid la sifaynayo inuu cuskado wadalika tusaale naxwu maa daaribun mid garaacaya maaha zaydun zayd camran camar mid garaacaya maaha alana hadda aw qadan ama beri wa adaaribun mid garaacaya miyaa zaydun zayd camran camar mid garaacaya miyaa alaana hadda ow qadan ama berri wa zaydun zayd daaribun mid garaacaya wey ay huwa zayd camran camar mid garaacaya wey alaana hadda ow qadaa ama berri wamaratu waxaan soo maray birajulinin rajulkaasoo daaribin garaacaya ay huwa rajulku camran camar garaacaya alaana hadda garaacaya ow qadan ama berri garaacaya mana basidayn ismigii faacil baan halkana ka guda galnay ismi faacil daarib iyo mukrim buu ku tusaalay daarib mukrim sababta ugu tusaalaynaya ismiga faacil waxa suuragal ah in laga keenay ficil hulaahiya in laga keenay ficil hayru hulaahiya mayna basiidayn marka ismiga faacil haddii hulaahi laga keenay wasanka faacil buu ku yimaadaa tusaale nasara nasir baaca haye bai khaafa khaaif haye qatala qaatil haye qacada qaacid jalasa jaalis saasaad ismiga faacil hadii laga keenay hayru hulaahi oo rubaaci iyo wax ka badan ana maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya axrufulmudaaricihi ya axrufulmudaaricaha ayaa la ayaa laga dhigaya miim godan qabla alakirkana waa la kasinaya ya miiman tudamu waima qabla aakhirihi fataxta saarisma mafcuulin waqad xasala minu laamiya ugu tegi doona miimun baad barkii dhigaysaa isaga eeg miim baad dhigaysaa halkii axrufulmudaarici miim godan un baad dhigaysaa xarafka ugu dambeeya ka ka horeeyana waad iska hoos dhigaysaa un tusaale akrama yukrimu soma akrama ismigeeda mafcul muxuu noqonaya mukrim daxraja ismigeeda mafcul muxuu noqonaya mudaxrij inalaqa muxuu noqonaya munaliq istakraja mustakhrij markaa fahan labada tusaale wuxuu kugu keenayaa haddee hulaahi laga keenana biwasni faacil haddee laga keeno hayru hulaaina waxaad eegaysaa un axrufulmudaaricihi miim godan ka dhig haye qabla alaakhirkiina kasri hormayna basiid ayn hadaba maxaynu samaynanaa camal falkiisii labaynu uqaybinanaa ima an yakuna maqrunan al wa ima an yakuna mujarada min al labadaasaynu uqaybinana in alla la xidhiidhiyo iyo in al laga dhartiro hadduu maqrunu al yahay camila mulaqan tuutuubnimu camal falaya mulaqantu waa maxay mulaqanta waa isfasirtid maadiyan kaana aw xaalan aw mustaqbalan muctamidan aw hayra muctamidin shardi male ama maadi ha noqdo ama mustaqbal macnihiisu ha ama xaal ha noqdo ictimaad ha haysto yuu haysan mar haddee ismigii faacil al lala xidhiidhiyo camila mulaqa duuduubnimu ku camal falaya sheekh wax shardiya mabalaba tusaale haada addaaribu zaydan addaarib iminka waa maxay haada wa mubtade addaaribuna waa maxay waa khabarkii daarib waa ismu facil yacmalu camal alficil faacilkiisi waa damiir mustatir oo wuxuu noqonayaa daada zaydana waa mafcuulkiisii haye haddaba adaaribdan shardi uma baahna iminka loo shardiyo oo la idhahdo kolkaynu shardiga ahlna camal falaysa mutlaqan bay ku camal falaysaa hadduu doono ha noqdo bimacna almaadi haadakani adaaribu kii garaacay weyi zaydan zayd haddii doontid xaalo ka laqme haadakani adaaribu mid hadda garaacayo weyi zaydan zayd haddii doontid mustaqbal ka laqme haadakani adaaribu mid garaaci doono weyi zaydan zayd shardi mabalaba ixtimaad ha haysto yuu haysan mar hada ismi faacila al ku aragtid caamila mutlaqa qaacidada duuduubnimo u haye maxaa inoo yimid isagoo mujarada soo maa sheekow laga qaawiyo camila bishardayni laba shardi buu ku caalfarya labada shardi un xifdi labada shardi waa maxay an yakuna xaalan aw istiqbaalan waa inuu macna xaal yahay ama macna istiqbaal waa inuu yahay hadduu noqdo macna maadi ma camal falo waxba waajiba in loo idaafayo waxa ka dambeeya saxiix wala la soo basiid ma iyo inuu ictimaado ictimaad inuu helo ictimaadan afar mid bay noqon kartaa inuu nafyi ka horeeyo inuu istifhaam ka horeeyo inuu mubtada ka horeeyo isagu khabaru noqdo inuu isagu sifo noqdo oo mawsuufu ka horeeyo mayna afar ayn afartaa shay baa ictimaad u noqon karta labadaa shardiba kol hadee laga helo hadduu mujarad min al noqdayna waad camal siinaysaa mayna basiidayn wax adag ma jira sheekde laqmana uma bahnid tusaaluhu fahn maa zaydan camran ka waran iminka daaribun waa ismu facil wuuna falay oo zayduna wuu rafciyey camrana wuu nasbiyey limaada labadii shardi waynu ka helnay oo macnihiisu waa maxay xaal baynu ka laqmaynayna ama istiqbaal maa daaribun zaydan camran alaana aw hadan haye ictimaadna waa haystaa nafyi baa ka horeeya adaaribun zaydun camran nafyi baa ka horeeya waxaa ka horeeya istifhaam ka hore nafyi baa ka horeeya cafwan kan dambana istifhaam baa ka horeeya macnihiisana macnaalxaal walistiqbaal wey zaydun daaribun camran daaribuntan inay camran nasbiso faacilka mustatirkaa rafcisana mm, shuruudii ma laga helay mise lagama helin waa laga helay bimacna alxaal walistiqbaal ka laqmayso haye waa mid labaade ictimaad bu haysta ictimaad ku haysta waa maxay mukhbarun canhu baa ka horeeya mid laga khabrayo oo mubtadaade isna khabar buu dhacayba khabar dhicidaasaaba unoqotay ictimaad maadaama khabar u noqday oo mubtada u ka horeeya de masle faanaynta wamaratu birajulin daaribin camran daaribin camran camran inay nasbiso faacil mustatir oo meesha ku jirana ay rafciso maxaa sababay waxaa sababay shuruudii baa laga helay macna alxaal walistiqbaal ka dhaqmayso waa mid labaade waa sifo mawsuuf waana ka horeeya misle faani marka markaa ismigii faacil daarib iyo muqrim wuxuu kugu thulathi ah noqdo ulai ha ka yimaado ama hayru ulai ha ka yimaado labadii goor tusaalayaasha saasuu kugu tawdiixinaya camalfalkiisa miyaa laba u qaybi maqruun al inuu yahay iyo mujarad min al inuu yahay hadduu maqruun al yahay camila mutlaqan hadduu mujarad min al yahay laba shardi baynu u shardiyayna bimacna alxaal walistiqbaal inuu yahay iyo ictimaad inuu helo ictimaaddaasna afar mid bay noqon inuu nafyi cuskado iyo inuu istifhaam cuskado iyo inuu mukhbaru canhu cuskado iyo inuu mawsuuf cuskado mayna basiidayn waa basiid bayna tahay ama bimacna almaadi hadduu noqdo idaafa ba waajibaysa maxaad macamalfalay marka iska ilaalisha mayna basiidayn ka socdo halkaana kii labaad ba inagu dhamaaday athaliu ka saddexaad amhilatu lmubaalagati amhilada amhilatu mubaalagada loo yaqaano wey ku xeeldheelaashaha tusaalayaasheeda wey wahiya mwahiya amhilatu mubaalaguhu ma shay weeyi kaana ahaaday calaa wasni facaalin wasanka facaal waa waxa ku yimaada aw facuulin ama facuul aw mifcaalin ama mifcaal aw faciilin ama faciil aw ficilin ama faciil wahya amhilatu mubaalagadu kasmilfaacili ismiga faacil ayay lamid tahay ismigii faacil dib ugu noqo ismi faacil soo si fiican umaan maynaan fahmin ismi faacil bay lamid tahay famaa kaana wixii ahaaday ay huwa maagu silatan sila wixii uu ahaaday lialal caamilha waa camal falayaa ay huwa maagaasi mutlaqan xaalow yahay mid la idlaaqay naxu jaa waxaa yimid adaraabu kii aadka u garaacaya zaydan zayd kii zayd aad u garaacaya ayaa yimid wain kaana haddii uu yahay mujaradan mid laga qaawiyey minhaa al camila waa camal falaya ay huwa maagaasi bisharayni bisharayni inta ayaa ka jawaabi kara bisharayni asha ku jirta waa maxay cahdi dikriya waa cahdi dikriya lamaanu qaybina waa cahdi dikri wey muu noo soo hormaray de mana noo so hormarin labada shardi bishardayni labadii shardi ayay ku camal falaysaa naxwu maa daraabun maa daraabun zaydun camran maa daraabun mid garaacid badan maaha zaydun zayd camran camar waay halkan wuxuu ka gudagalay amilada loo yaqaano amilatu mubaalaa amilatu mubaalaqa waxaa la idhahdaa waa waxa loo wareejiyo ku xeeldhaaraasho iyo farabadin la farabadinayo ficilka dhicitaankiisa siiqadii faacila ismu faacil soo garan maysaan baa loo wareejinaya shantan wasan ba caame shantan wasan unbaa loo wareejinaya sababta loogu wareejinayaana waa ku xeeldheeraasho iyo in layna tusinayo ficilku inuu in farabadan dhacay ee mar keliya aanu dhicin mayna basiid mayn sartii faacile taqaana ismi faacil ahaa un baa loo wareejinaya amilatu mubaalaa shantan wasan mid kamida sababta loogu wareejinayaana waa maxay ku xeeldheeraasho iyo iyo tusitaan layna tusinayo ficilka dhicitaankiisu in in fara badan u dhacay ee mar keliya aanu dhicin de mayna basidayn waa basiid waa facaal waa bifatxi lfa wa tashdiid lcayn facaal sida daraab oo kale waa mid garaacitaan badan facuul bifatxi lfa sida daruub mifcaal bikasri lmim sida midraab faciil bikasri bifatxi lfa wa kasri lcayn sida samiic oo kale facil bifati fa wakasri lcayn sida bail oo kale adu tusaalayaasha insha alla sarfigana waynu ku arki doona hadda naxwaynu soconaaye wuxuu ku leeyahy amtilada amtilatu mubaalaqada shantan wasan unu xifdi facaal facuul faciil mifcaal facil shantaa wasan mid kamida wax ku yimid haddii aad aragtid waa amsilatu mubaalaqa waa ku xeeldheeraashaha amtiladeedii wayna camal falaysaa camalka ficilka oo kale ayay qabanaysaa haye ma shuruud ma leedahay mise male ismigii faacil bay lamid tahay hadii al ay ku jirto maqruun al ay tahay camila mulaqan mulaq ahaan bay ku camal falaysa ama macnalmaadi ama macnalmaadi ha noqoto ama de intii ismiga faclayna kusoo marnay hadii ay mujarad min al tahayna labadii shardi bay ku camal falaysaa oo ahaa shardiga kood bimacna alxaali walistiqbaal shardiga labaadna ha inuu ictimaad helo ictimaadkaasi muxuu noqonayey ictimaadkaasi wuxuu noqonayaa inuu nafyi yahay inuu istifaam yahay inuu muqbarin anu yahay iyo inuu mawsuuf yahay maynaska iska basidayn ya waa basiid taana waxaynu kaga baxnay amhilatu mubaalagiin baynu isagana kaga baxnay markaa saddexda hore ee facaal iyo facuul iyo mifcaal camalfalkooga ayaa ka fara labada dambe ee ah faciil iyo facil faciil laftiisa camalfalkiisa ayaa ka fara badan ficilka dambe camalfalkiisa araabicu ka afraad ismi mafcuul ismigii mafcuul weeyi naxwu madruub waa mid la garaacay wa mukram waa mid la maamuus ey huwa ismigii mafcuul camala ficli ficilka camalkiisii oo kale ayaa u qabanaya ficilkii almabniyi loo bineeyey lilmafcuuli mafcuul loo bineeyey wa shardu camalihi wa shardu camal ismi lmafcuuli ismiga mafcuul camal falkiisa shardiga loo shardiyaya kasmi lfaacili ismiga faacil shardigiisii oo kale weeye naxu jaa waxa yimiday almadruubu kii la garaacay cabduhu addoonkiisa la garaacay wa zaydun zayd madruubun mid la garaacayo weeye cabduhu addoonkiisa facabduhu cabduhu naa'ibun mid wakiil ka weeye can ilfaacili faacilkii ayay wakiil ka tahay fi muxuu ku yidhi sheekh ismigii mafcuul isna wuu camal falaa muxuu camal falaa ficilku camalkuu camal fala oo ayaa u camal falaa haddaba madruub iyo mukram muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa ismiga mafcuul inuu thulathi ka yimaado iyo inu hayru thulathi ka yimaado haddee ismi mafcuul aad aragtid oo thulathi ka imanaya mafcuul baa lagu keenaa qatala ismigeega mafcuul waa maqtuul kasra ismigeega mafcuul waa maksuur xabisa ismigeega mafcuul waa maxbuus daraba ismigeega mafcuul waa madruub aye maynaba sidayn de saasun baad wadaysaa haddii uu ka yimaado miyaa ismi mafcuul oo ayru hulaiya ayru hulaiya horta ismi mafcuul maxaa laga keenaa waa ficil mugayir siqa laga keena ismi facalna maxaa laga keena ficil musamaa laga keena waana saa u kala fahantiin saxiix wala la haddee ismigan mafcuul aad ka keentay hulai wax ka badan oo ama ribaaciya ama khumaasiya ama sudaasiya subaaci ma jira ilan subaaci ma jira sarfigana ku baran ma jirto ya wain yuzad fiihi famaa sitan cada soo ma haye maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa axrufmubaaracaha uun miim ka dhig miiman tudamu wa imaa qabla aakhirihi fataxta saare sma mafcuulin waqad xasana waan kula miim godan uun dhig halkii axrufulmubaaricaha xarafka ugu dambeeya ka ka horeeyana si aad u kala saartid ismigii faacil iyo ismigii mafcuul waxaad samaynaysaa kordhig mukram lamaamuse mudaxraj lawilaanwiliye munalaq waa kii lala tegay lala baxay mustaraj masl faanayinta marka ism mafcuul hadduu ayrutulaai ka imanayo ahruful mudaarican miim godan ka dhig qabla akhirkiina fatxi ism mafcuul waad haysaaba mayna basiran sarfigaan ku arki doonaa insha allah jaa almadruubu cabdahu eega almadruub waa ism mafcuul naaiba faacil buu rafcinaya waana cabduhu zaydun madruubun cabduhuna madruubkani camalkii rafcuu qabtay cabdu wuu rafciyey waana calaa sabiili niyaaba marka u fiirso isaga laftiisa waa inti un de hadduu al inuu maqruun bial yahay iyo inuu maqruun kayru al yahay iyo inuu mujarad min al yahay baan ujeeda cafwan hadduu maqruun al yahay camila muطlaqan ja almadruubu cabdu iminka maxaa u cunaysiiyey dee al buu wataa shardiba uma baahnaba hadduu yahay hadduu yahay isheeg mujarad min alna labadii shardi baynu u shardiyayna maxay ahaayeen ya inuu yahay an yakuna bimacna alxaali walistiqbaal iyo inuu ixtimaal haysta soo ma iminka zaydun madruubun cabduhu maxaa ixtimaal u sababtoo ah zayd baa mubtadaade madruurna khabarbu ma dhacay markaa ictimaad buu haystaa basha waana bimacna alxaal walistiqbaalo zaydun zayd madruubun mid la garaacayo weeye cabduhu addoonkiisa alaana haddaa la garaacaya awqada ama beri baa la garaacaya mayna basidayn ismigii mafcuulna laba inuu kala qaad inuu yahay maqruun al iyo inuu yahay mujarad min al hadduu maqruunu al yahay camila mutlaqan hadduu mujarad min al yahay labadii shardi unu xidh an yakuna macna alxaal walistiqbaal iyo ictimaad inuu haysto ka soco alkhamisu ka shanaad asifatu sifadii weeyi sifadii almushabahatu lagu shabahay bismi lfaacili ismiga faacil lagu shabahay ismiga faacil almutacadi u gudbaaya ilaa waaxidin mid u gudbaya wadalika tusaale ka xasanin mid wanaagsan weeyi wadariifin mid caqli badan weeyi walimacmuulihaa ay walimacmuuli sifati lmushabahati sifada mushabahaha macmuulkeeda waxa u sugnaaday halaatu xaalaatin saddex xaaladood alulaa xaalat ulaa xaalada koowaad alrafcu rafca weeye cala alfaaciliyati faacilnima lagu rafciyo naxwu marartu waxaan soo maray birajulinin rajulkaasoo xasanin wanaagsan yahay wejhu rajulka wejigiisu wadariifin baan soo maray nin uu caqli leeyahay lafduhu hadalkiisaaba caqlile hadalkiisa caqli maxaad ka fahmaysaa bimacnaa hadalkan uu ku hadlaayo waxaad ka dhandhansanaysaa nin caqli lehay inuu ku hadlay masle baanisha waa basiid bay la tahay wlnasbay wlxaalatu thaniyatu xaalada labaadna annasbu nasba weeyi cala tashbiih lagu nasbiyo ku shabihid bilmafcuul bi mafcuul bi lagu shabahayo waa xilima waa in kaana macmuulku haddii uu yahay mucarafan mid la macrifeeyey naxw maratu birajuli nin baan soo maray rajulkaasoo xasanin wanaagsan yahay ay huwa rajulka alwaja wejiga ka wanaagsan aw xasanin ama aw xasanin ama wanaagsan ay huwa rajulku wajahu wejiga ka wanaagsan aw cala tamyiisi ama tamyiisnimo ayaa lagu nasbin xilima in kaana hadii ay huwa macmuulku nakirata nakira hadii u yahy naxu marartu waxaan soo maray birajulinin rajulkaasoo xasanin wanaagsan ay huwa rajulku wajan ay min wajin xagga wajiga ka wanaagsan waljaru ay walxaalatu thaalitatu xaalada saddexaad aljaru jar weeye cala lidaafati idaafa lagu jaro naxu marartu waxaan soo maray birajulinin rajulkaasoo xasanin weji wejiga ka wanaagsan walaa yataqadamu ma hormari karo macmuulu sifati sifada macmuulkeedu calayha cala sifati sifada kama hormari karo walaa budda waxaa lagama maarmaana min itisaali ay min itisaali lmacmuuli macmuulku inuu la xidhiidhsado bidamiiri lmawsuufi mawsuufka damiirkiisa imaa lafdan ima an yakuna inu ahaaday eh, ima an yakuna inuu ahaado itisaalkaasi lafdan lafdi inuu ahaado kamaa في نحو زيد zayd xasanun mid wanaagsan yahay waayi wajhu wejigiisu aw macnan macnahan inuu kala xidhiidsado macna xaggii taqdiir ahaan buu ka wadaa naxu marartu waxaan soo mari birajulinin rajulkaasoo xasanin wajhi wejigii ka wanaagsan halkana muxuu kugu sheegay sifa mushabaha sifa mushabaha waxaa lagu shabahaa buu ku yidhi ismi faacil ha ismi faacil waa la jamciyaa waa la labeeyaa waa la dhadigeeyaa sida ismiga faacil oo kale waxaad iska ohanaysaa xasanun xasanatun xasanaani xasanataani xasanuuna xasanaatun daaribun daaribatun daaribaani daaribuuna soo ma kartid saas oo kale ismiga faacil bay lamid tahay iyadn asifat mushabaha bismi faacil ismi faacil xaggee lagaga shabahay waxaa lagaga shab la iska ilaali sifa mushabaha waanad fahantin sifa mushabaha waxaa lagu shabahaya waa ismu faacil xaggee lagaga shabahaya xagga tasniyanimada xagga jamacnimada xagga tadkiirnimada xagga ta'niisnimada waana saa u marka sifada mushabahada ah waxaa laga soo qaataa ficil laazim ah masderkii baa laga soo qaataa sababta waxay faaidaysaana hubuut iyo istimraar bay faidaysaa hubuut bay iyadu iyadu taxadud ma faa'idayso laakin maxay faa'idaysaa hubuut bay faidaysaa sugnaasho sugnaashay oo marna maaha wejigiisu wuu qurux badnaadaa marna wuu fool xumaadaa wanaagnimadani way daa'imaysaa way sugnaanaysaa iska ilaalisha waa inaad saa ufahamtid haye haddaba sifadan sifa mushabaha loo yaqaano macmuulka ay ku camal falayso eeg bismi faacil almutacadi ilaa waaxid muxuusan ku leeyahay wuxuusan u leeyahay oo ugu gaabsanaya almutacadi ilaa waaxid mutacadiga darajaadkiisa ta uga hooseysa waa inu ficilku hal mafcuul gudbade ya waa inu hal mafcuul gudba so isnama inaa fahmi markaa waxa weeyaan macmuulaadka ay ku camal falayso saddex xaalo yeelanaysa in la rafciyo iyo in la nasbiyo iyo in la jaro saddexdaasaa ka soo bixi la marartu birajulin xasanin wajhuhu iminka xasan waa sifa mushabaha wajhuhu yaa rafciyey xasan baa rafciyey de limaada waa sifa mushabaha ficil laazimaana laga keenay oo ah xasuna dhariifin lafduhu lafduhu maxaa rafciyey dhariif waayo dhariifin waa sifa mushabaha maxaa laga keenay dharufa dharufa laga keenay mayna basidayn iyo in la nasbiyo hadday nasbinayso iyada laazim baa laga keenay ficil mucadaaba lagama keenine mafcuulnimo ku nasbin mayse tashbiih cala mafcuul bi waxaynu odhan jirnay weyaan tashbiih cala mafcuul bi baa lagu nasbinaya limaada dee ficil lafdigan camal falaya ee sifa mushabahada ah ficilka laga keenayba qaasir buu ahaa ama laazim buu ahayo mafcuulin buu gudbayn dee iyaduna u gudbi mayso dee sawta nasbi mafcuulnimo kumay nasbine tashbiih cala mafcuul bi baa lagu nasbiyey mayna basidan taasina tusaale laakiin tashbiih bilmafcuul bi marka lagu nasbinayo waxay noqonaysaa labaa ka soo bixi inuu yahay macmuulku inuu mucaraf yahay hadduu mucaraf yahay tashbiic cala lmafcuul bihi nimaa lagu nasbinaya oo maxaad odhan marartu birajulin nimaan soo maray rajulka oo xasanin wanaagsan ay huwa rajulku alwajha wejiga ka wanaagsan eega xasan waa ism sifa mushabaha faacilkiisina waa damiir mustatrija isulistitaara wuxuuna u noqonayaa rajulka alwajha de waa mucaraf maadaama mucaraf ay tahay waxaynu ku nasbinaysaa mansuubun cala tashbiih bimafcuul bihi baa la odhanaya bihi nimaa lagu nasbinayaa iyadaa daatahaan ugu gudubtay maaha waayo waaba laazimba ficil kaasira laga soo qaato masle faanaynta aw xasanin wajhuhu aw xasanin wajhuhu labada tusaale muxuu soo kala celiyey wuxuu soo kala celiyey mid wuxuu ku macrifoobay al midna idaafu ku macrifoobay intaa waad la socotaa bay la tahay de haddee uu noqdo macmuulku hadduu munakar lagu nasbinaya intaasunbuu ku kala qaada xagga nasbaha labaa ka soo bixi macmuulkani hadduu mucaraf yahay tashbiih bilmafcuul binima lagu nasbini hadduu munakar yahayna waxaa lagu nasbinayaa al tamyiis baa lagu nasbinaya tusaale maratu birajuli nin baan soo maray rajulka oo xasanin rajulka oo xasanin aye maxaynu nidhi rajulka oo xasanin wanaagsan ay huwa rajulku wajhan min jihati wejhi maxaynu ku nasbinay tamyiisnimaynu ku nasbinay markaana markaa dhib male macmuulaadkyguma saddex xaala yeelanaya in la rafciyo haddee la rafciyo faacilnimaa lagu rafciyey in la nasbiyo haddee la nasbiyo laba kala qaad inuu mucaraf yahay inuu hayru mucaraf yahay hadduu mucaraf yahay tashbiih bimafcuul bihi baa lagu nasbin hadduu munakar yahayna tamiisni lagu nasbin mayna basiid ban xaalada saddexaad waa aljarw cala idaafa idaafanimaa lagu jarayaaba maratu birajulin rajulkaasoo xasaniy weji mid u fiirsa laakiin marka la nasbinayo marka la nasbinayo marka la rafcinayo maha marka la nasbinayo faacilki waa damiir mustatira faacilki wa damiir mustatir waana saa u ogaatid waa damiir mustatir u noqonaya rijilka hore u noqonaya midna u fiirsada oo labadii shardi in u shardiina ismiga faacil marka al ka meeraya soo garan maysaan tii ahayd bimacna alxaal walistiqbaalun iska dhig iyadu hubuut bay faa'idaynaysaabee ictimaadkii intii isagana waa loo shardiyaya iminka tusaalayaashan aynu tirinay oo dhan dee waa waa waa mawsuuf weeyaan mayna mawsuufayn intaba wada mawsuuf weeyaan kolkaas saddexdaa xaala ka soo baxaya macmuulkeedii in la rafciyo in la nasbiyo in la jaro haddee la rafciyo faacil maa lagu rafciyey haddii la nasbiyana labaa loo kala qaadi macmuulku inuu yahay marka waxaa lagu nasbiyey tashbih bilmafcuul bi faacilkiisina wa waa jaa-is iyo inuu munakar yahay markaana waxaa lagu nasbinaya ala ala tamyiis ala tamyiis buu noqonaya de waa jaa-is listitaar iyo in jer lag idaafanimo lagu jiro marka idaafanimo lagu jiriyo lafteeda faacilkiisi waa jaa-is listitaar qarsoon yahay mayna iska basidayn i mushaba imika mana fahmin si fiican baad ufahmaysa wayna ta haday meelaa kaaga soo baxdo walaa yataqadamu muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa sifadu macmuul bay leedahay macmuulkan aynu kasoo sheekeynayna saddex xaaladood yeeshay macmuulkaasi ma banaano in sifada laga soo hormariyo misle fanaynta macmuulkaasi ma banaano in sifada laga soo hormariyo oo la idhaahdo zaydun wajhahu xasanuun ma banaano limaada waxay farac ka tahay farac iyadu waa farac farac bayna farac kasii tahay limaada iyad waay ar iyad waa ar ar bayna ar kasii dahay oo farcay ka farcanta waay waa ismi faacil ismi faacilna ficilbu kasoo farcamay marka waa farculfar maadaama farculfar ay tahay dee awood male awood may leedahay me way tamar daran tahay maadaamay tamar daran ma awoodo macmuulkeedu inuu kasoo horeeyo ma awoodo macmuulkeedu inuu kasoo horeeyo waay ka labaadu kuu waa maxay waa in la helo damir u noqonaya mawsuufka hore ha jooga damiirkaasi sida zaydun xasan wajuhu ama muqadar ha noqdo marartu waxaa soo maray birajulinin rajulkaasoo xasanin weji wejiga ka wanaagsan minhu xaalo u ka ahaaday rajulka wejigu minhu baad soo qadaraysaa marka minhu xaalu ka ahaaday wejigu rajulka saxiix wala la halkaana sifa mushabaha nagaga baxday asaadisu ka lixaad ismu tafdiil ismu tafdiil weeyi wadalika ismu tafdiilki naxwu akrama naxwu akrama wa afdala caaw macas kuma jira sooma ya asaadisu ka lixaad ismu tafdiil ismu tafdiil weeyi naxwu akrama iyo afdala iyo wixii lamid ah akrama mid sharaf badan waa afdala mid fadli badan walaa yansibu nasbin maayo ay huwa ismu tafdiilka almafcuula bi mafcuulu biga nasbin maayo itifaaqan fin itifaaqi midow lagu midaysan yahay buuna ku nasbinayn walaa yarfacu rafcin maayo ay huwa ismu tafdiilku adaahira daahir rafcin maayo ilaa fi masalati lkuxli maslada indhakuulka mooyaane ya maslatlkuxli ba ayaa raadin jirta waa tan sheekh wadaabiuhaa ay wadaabiu masalati lkuxli maslatlkuxliga daabitka kuusoo ururinaya an yakuuna waa inuu ahaado fi kalaami hadalka dhexdiisa nafyu nafyi waa inuu ku jiro wa bacdahu ay wa bacda nafyi nafyiga dabadiina waa inuu ahaado ismu jinsin ismu jinsi ismu jinsi waa maxay ismi nakira loo jeeda ismu nakiri waa inuu ahaado ismu jinsigaasoo mawsuufun laga sifeeyey bismi tafdiil ismi tafdiil laga sifeeyey wa bacdahu ay wa bacda ismi tafdiili ismu tafdiilka dabadiina waa inuu ahaado ismun ismi ismiga oo yufadalu la kala fadilayo calaa nafsihi isaga daatadiisa biictibaarayni laba fiiro marka la eego muxuu ku yihi afar shardi waxa laga helo weeyaan afar shardi markaynu helno ayaa ayaad haysaa maxay maslatu lkuxli daabidkeeda haye waa masladiina kuulke ko kalaamkan aad ku hadlayso horta nafyi waa inuu ku jiro laba ismi nakiri waa inuu ka dambeeyo nafyiga saddex ismigaa nakirada waa in ismu tafdiil lagu sifeeyo afar ismiga ismu tafdiilka waa inuu ka dambeeyo ismi isaga la kala fadilayo isagunbaa lakala fadilaya oo marka ninkan uu ku sugan yahay indhakuulku eeg isagunbaa lakala fadilaya wuxuu ka qurux badan yahay marka ninkaa kale indhiisa uu ku sugan yahay masl fani afar shard waa in laga helo ko kalaamku waa inuu nafyi ku jiro laba nafyigan waa inuu ka dambeeyo ismi nakiri saddex ismiga nakirada waa in sifo laga sifeeyo ismu tafdiil laga sifeeyo afar ismu tafdiilkaasi waa inuu daba yaallo ismi isaga lafdiisa un la kala fadilayo marka laba dhinac laga eego marka he laba fiiro la eego tusaalead ku fahmaysaa eeg wadalika tusaale ma ra'aytu maan arag rajula nin maan arag rajulka oo axsana ah, ma ra'aytu maan arag rajula nin maan arag rajulka oo axsana wanaag badan yahay fi caynihi ishiisa xaalada uu ku sugan yahay alkuxlu indhakuulka uu wanaag badan yahay minhu indhakuulka uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin zayd ishiisa xaalada uu ku sugan yahay maa ra'aytu maan arag rajulan nin maan arag rajulka oo axsana ah uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa dhexdeeda xaalada uu ku sugan yahay alkuxlu indhakuulka uu wanaag badan yahay minhu indhakuulka uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin zayd ishiisa xaalada uu ku sugan yahay ya kalaamka nafyi ma ku jira horta ma mina ku jirin maxaa ka dambeeya ismi nakirima ka dambeeya rajul rajulkan maa laga sifeeyey ismu tafdiil axsana de haadha sheekh ha haye ismu tafdiilkaasi ma ka sii dambeeyaa ismi isaga la kala fadilayo ha waa kuxliga waa indhakuulka eeg macnaheega fahan horta ismu tafdiil waa maxay ismutafdiil waa maxay ismutafdiil waa maa dalla cala almushaarakati waziyaada waa waxa kutusinaya mushaaraka iyo ziyaada intaa horta faan mushaaraka iyo ziyada wax kutusinaya la dhaho mushaaraka waxan waa lagula leeyahay laakin ziyaadad waxaan ka leedahay adu tusaale akram baa tiri sharaf waa leeyahay sharaftan aad leedahay waa lagula wadaagsadaa hase yeeshee adaa ka badan de aclam cilmigan waa lagula wadaaga laakin he ziyaadaad ka leedahay siyaada kale markaa labada tusaale u inoogu tusaaleeyey akram iyo afdal labada ficilba waa laazim akram waxaa laga keenay karuma afdalna waxaa laga keenay fadula labaduba waa laazim waxa fiicnaale mid mucadaana inuu inoo keeno oo mucadana inagu ka kara aclam de maxay waa mucadde aclam waa mucadde marka waa yahay wayacmal waa camal falaa ay huwa ismu tafdiilku fi tamyiisi tamyiiska waa ku camal falaa naxwu ana aniga ayaa agaru badan minka adiga xaggaaga maalin xagga wfi jaari wlmajruuri jaariy majruurkana waa ku camal falaa wadari wafi darfi darafkana waa ku camal fala naxu zaydun zayd afdalu mid fadli badan weeyi ay huwa zayd minka adiga ayuu kaa fadli badan yahay alyawma maantu kaa fadli badan yahay muxuu ku yidhi ismu tafdiilku wuxuu camal falaa sida ficilku u camal falo oo kale ayuu camal falaa ha noqdo mucadde ha noqdo laazim ismu tafdiilka laga keeno mucadde ama ha laga keeno mid laazima farqi male ismu tafdiil macnihiisa waa la idin sheego waa madala cala almushaarakati waziyaada waa waxa kutusinaya mushaarako la wada leeyahay iyo kororhsanaad shaygan he cidda kale lagala kororhsan yahay haddaba ma nasbiyo mafcuulu bihi waana itifaaq waa itifaaq culimada naxwaha ku itifaaqday itifaaqan sheekhu soo guriye waxaa ku raacaya ibnu hishaam kitaabkiisa sharxu sharxu qadru nada ibnu malik baa ku waafaqaya sharxu lkaafiya marka itifaaqan soo guriyana waa sida haddaba faacil muxuu ka dhigtaa ismu tafdiilku ila afcalu tafdiilka faacilkiisu waajib istitaar bu sooma muxuu noqon jiray markuu damiir noqonaya muxuu aha waajib istitaar mu noqon jirin wa satru marfuucin biamrin xutima dunaya mudaaricin wasmihima wa ficli istitnaa'i watacajubi wa afcalu tafdiili darban tusibi soo sameen waajib istitaar bu ah. haddaba ismigan ismu tafdiilka la idhaahdaa muxuu faacil ka dhigtaa wuxuu ku yidhi ismu tafdiilku ismi daahira faacil kama dhigto ilaa hal masale mooyaane maxaynu ka fahnaa marka faacilkiisu maadaama oo ismi daahira aanu noqonayn waa damiir mustatira hal masale oo keliya ayuu faacilkiisu noqdaa ismi daahira halkaa maselena waa masalada loo yaqaano masalatulkuxli masalada indhakuulka masalada loo yaqaano wey masalatulkuxli ayaa loo yaqaana masalatulkuxlina waxaa loogu magacaabay mithaalkan ayaa carab laga maqlay miaalkan ayaa carab laga maqlay masalatulkuclina daabit bay leedahay iska dhaqaaqun maaha daabit bay leedahay daabitka ay leedahay kalaamka waa inuu ku jiro nefyi nefyigaa waa inuu ka dambeeyo ismu jinsi oo looga jeedo nakira ismu jinsigaa waa in laga sifeeyo ismu tafdiil ismu tafdiilka waa inuu ka dambeeyo ismi isaga la kala fadilayo marka laba fiiro la eego masl fani tusaalaheedi wuxuu kusoo ururayaa maa ra'aytu rajula axsana fii caynayhi alkuxlu minhu fi cayni zaydin inaan dawaabita kasoo saarnaa loo bahan yahy maa ra'aytu hanu icraabna bal horta maadani waa naafiya ra'aytu rajulan waa ficil iyo faacil iyo mafcuul axsana waa sifa mushabaha rajul baana laga sifaynaya fii cayni jaar iyo majruurkan waxaa laga xaalaynaya kuxligaa laga xaalaynaya haadi waa mudaaf ileyh alkuxlu waa faacilkii faacilkii axsana minhu jaar iyo majruurka axsanaa lagu tacalujinaya fii cayni zaydin jaar iyo majruurkana waa xaalo isla faanaynta hadda maxaa la samaynaya nafyuu ku jiraayo waa maada ismu jinsina ku jiraayo waa rajul rajul oo ismu jinsia ah waxaa laga sifeeyey axsan axsanna waxaa dabada yaala ismu tafdiil isaga laftiisa la fadilayo la fadilayo marka laba laba dhinac la eego oo macnuhu wuxuu noqonayaa indhakuulku mid ana alkuxla fi cayni zaydin axsanu min nafsi fi cayni hayri min arijaal marka indhakuulka la eego isha zayd marka uu ku sugan yahay buu ka qurux badan yahay indhakuulkani marka indha indhaha ragga kale uu ku sugan yahay waxaa la kala fadilay wa maay waa indhakuulkii un maxaana lagu kala fadilayaa ictibaar fiiro marka laba fiiro marka isha uu ku sugan yahay tusaale ahaan muxamed wuxuu ka qurux badan yahay marka uu ku sugan yahay isha eh, eh, khaalid markuu qurux badan yahay marka isha muxamed uu ku sugan yahay waxaanu kala fadilana waa maxay wa isag isaga unbaa kala qurux badan marka isha ninkaa uu ku sugan yahay buu ka qurux badan yahay marka isha ninka kale uu ku sugan yahay hadda ma fahni masiratlquxli daabidkayga ma haysaase may kaa daba imanaysaaba laa bay la tahay waayahay wuxuu ku yidhi haddaba masalatlquxli waxaan ujeedaa ismu tafdiilku waxa kale oo ku camal fali karaa tamyiizka oo tusaalaan ana akharu minka maalan maalantani waa tamyiiz tamyiizkan yaa nasbiyey tamyiizkan waxaa nasbiyey de aktar baa nasbiyey atarna waa ismu tafdiil waxaa kaloo oo kusoo tacaluqi kara daraf iyo jaar iyo majruur afdalu waa ismu tafdiil minkao jaar iyo majruura kusoo tacaluqa sida ficilkaba loogu tacaluqo alyawm waa daraf sida darafku ficilkaba ugu tacaluqu ismu tafdiilkana ugusoo tacaluqay masle fahna intaana asaadisuga lix xadis mutafdili weeyi naxu akrama waa mid sharaf badan wa afdala iyo mid fadli badan walaa yansibu ma nasbiyo ay huwa ismu tafdiilku almafcuula bi mafcuul bi ma nasbiyo itifaaqan ay fi litifaaqi midow dhexdiibuna ku nasbin walaa yarfacu rafcin maayo ay huwa ismu tafdiilku adaahir alsma daahir ismi daahira rafcin maayo ilaa fi masalati lkuxli masalada indha kuulka mooyaane wadaabituha ay wadaabitu masalati lkuxli masalada masalatu lkuxliga la idhahdo daabitkeedu an yakuuna waa inuu ahaado fi lkalaami hadalka dhexdiisa waa inuu ahaado nafyun diidmo aw wa bacdahu wbadahu ay wbacda nafyi nafyiga dabadiina waa inuu kusugnaado ismu jinsin ismi nakiraihi ismu jinsigaasoo mawsuuf lagu sifaynayo bismi tafdil ismi tafdil wabadahu ay wabacda ismi tafdili ismu tafdilka dabadiina waa inuu kusugnaado ismun ismi ismigaasoo yufadalu lakala fadilayo calaa nafsi ismiga daatadiisa biictibaarayni laba laba laba ictibaar marka la eego laba fiiro marka la eego ayaa lakala fadilaya naxw maa ra'aytu maan arag rajulan nin maan arag rajulka oo axsana u wanaag badan yahay fii caynihi xaalu ku sugan yahay ninka ishiisa alkuxlu indhakuulku wanaag badan yahay minhu indhakuulka uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin zayd ishiisa xaalada uu ku sugan yahay wayacmal waa camal falaa ay ismu tafdiilki fii tamyiisi tamyiiska ayaa u ku camal falaa naxwan aniga ayaa agtar u badan minka adiga xaggaaga ka badan maalan xagga xoolaha wa fi ljaari wlmajruuri jaariya majruurka dhexdiisa ayaa wa fi ljaari walmajruuri buu ku camal falaa iyo wadarfi wa fi darfi naxwu zaydun zayd afdalu mid fadli badan wey ayuwa zayd minka adiga ayuu kaa fadli badan yahay alyawma maanta asaabicuka toddobaad ismulficil ismulficil weeyi wa huwa ismulficilku alaaatu anwaaci nooc iyo saddexa weeye maa nooc weeyi huwa isagu bimacna alamri amar macnihii ah wahwa maaga macnulamarki alghaalibu sida faraha badanla weeyi naxwu sah oo bimacnaa uskut aamusa wamah oo bimacnaa in kafifka joogsaa wa aamiin oo bimacnaa istajib ah wa calayka zaydan bimacnaa ilzamhu laazim ah wa duunaka oo bimacnaa khudu qaada ama qabaa iyo wma wama mid weeyi huwa isagu bimacna maadi maadi manihi anaw heyi haato bimacnaa bucda waa fogaadaya washataano bimacnaa iftaraqa waa kala tegaya iyo wamaa shay weeyi huwa isagu bimacna mudaaric mudaaric manihi anaw awah awah awah awahu awahi awah inta way banaante bimacnaa atawajacu waan xanuunsanaya wa ufin bimacnaa atadajaru waa aan ku dhibsanaya wayacmalu waa camal falaa ismu lficli ismu lficlu camal alficli ficilka camalkiisoo kale ayaa u camal falaa aladi ficilkaasoo huwa ismu ficilku bimacnaahu wa bimacna alficli ficilka macnihiisa uu ku sugan yahay walaa yudaafu lama idaafeeyo ay huwa ismu ficilka walaa yataqadamu ma soo horu maro macmuulu ay macmuulu ismi lficli ismu ficilka macmuulkiisu alayhi ay cala lmacmuuli ha alayhi ay cala ismi lficli dhe ismu ficilka kama soo hormaro wmaa shayga nuwina la tanwiiniyo minhu xaalu kamid yahay ismu ficilka fanakiratu fahuwa maagaasi nakiratu nakira weeyi wamaa shayga lam yunawan aan la tanwiinin ay huwa maaga famacrifatun fahuwa maagaasina macrifatu macrifa weeye kii u dambeeyey weeyana waa kii toddobaade waa ismu ficilka ismu ficil maxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa maa naaba can ilficli waa waxa ficila naacib ka noqdee faa'iideeyo ficilku wixii uu faa'iideynayo oo axadaf iyo walam yata'ahar bilcawaamil cawaamishana aan ku raadoobin oo cawaamishu ma gasho oo odhan maysid iminka jaaa sah sahdan waa faacil ma odhanaysid ra'aytu sah marartu bisah ee eh, caamil ma geli karo iska ilaali misle faan haye haddaba ismu ficilka intaynaan intan ka qaybin xagga biictibaari lmacnaa buu ka qaybiyey guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba inuu manquul yahay iyo inuu murtajal yahay labadaasa loo qaybiya inuu manquul yahay iyo inuu murtajal yahay inuu manquul yahay oo markii hore uu wax ahaa kadibna loo soo naqliyay in isma ficilnimo iyo inuu murtajal ahaayo marka horeba sidan loo dejiyey tusaale iminka sah de waa murtajal saasaa loogu dejiyey hayhaata waa murtajal oo saasaa loogu dejiyey mah waa murtajal de sooma alayka waa manquul dajaar iyo majruur mu aha muna jaar iyo majruurayn alayka mana jaar iyo majruur ku badan waa manquul imika duunaka waa darfu makaan wa waa manquul marka waa la soo naqliya marka marka hore labadaasa loo qaybniya inuu manquul yahay oo markii hore wax uu ahaa ismu ficil aan ahayn de kadibna wixii laga soo naqliyey loona soo naqliyey ismu ficilnimo iyo inuu murtajal yahay oo asalnimoba loo dejiyey ismu ficilnimo loogu dejiyey mana basidayn xagga marka qaybinta hore la qaybinaya labadaasa loo qaybinaya qaybta labaad waxay ka imanaysaa xagga macnaha markaynu eegno saddex mid buu noqoni inuu amar la macno yahay oo ismu ficil amar u yahay iyo inuu mudaaric la macniyan yahay oo ismu ficil mudaaric u yahay iyo inuu la man eh, la macno yahay maadi oo ismu ficil maadi u yahay macnihiisuna waxa weeyaan ismu ficil macnihiisu waa maxay ismu ficilku waxa weeyi wuxuu la macno yahay ficilkii mudaaric laakiin ma aqbalayo calaamadii ficilka calaamadii ficilka tusaale imika sah dee waxay la macno tahay iskut oo aamus ah ficila mar sooma ha la macno ahaatee calaamadii ficilka amar bay qaadanaysaa gabadh hadda lalaadima sahi baad ka odhanaysaa maya sahun baad odhanaysaa mn base eh, tusaale awah waxay la macno tahay mudaaric bimaanaa atawajacu weya calaamadii mudaaric may aqbalaysaa maya marka wax kasta oo la macno noqonaya afcaasha aynu sheegnay mid kamida calaamadiisiina aan aqbalayn baa laodhanaya wa ismu ficil arintaas mayna basiitaan culigu waxaad igma jiro shek ka soco haddaba wuxuu ku yidhaha adaba xagga macnaan markaynu eegno saddex baynu uqaybin wax amar la macnaa wax amar la macnaa isagaa isagaan saasaana haalib o sa aawadeed bu usoo hormariyey si aawadeed ayuu usoo hormariyey sah sahdani waa bimacnaa uskut aamus waa ismi wuxuu la naabkiya ficil amar uskut a ah marka markaad sah tiri waa adiga oo yidhi uskut adoo yidhi oo kale ka dhigan tahay mah waa ismu ficil amar waxayna la macno tahay inkafif ka joogso aamiin waa ismu ficil isaga laftiisu bimacnaa istajib ayay la macno tahay calayka waa ismu ficil asalkii horena jaariya majruur bu ahaa kadibna waa la soo naqliyey bimacnaa ilzam bay la macno tahay dunaka waa darfu makaan bu asalkii hor ahaa kadibna waxaa loo soo naqliyay ismu ficilnimo bimacnaa khudhu qaado hayhaata waa ismu ficil tada waa loo xarakayn karaa tasriifu ta hayhaata hayhaati hayhaatu afartan luqaa ku sugan afartan afartan kaa luqaa kusugan afartan kuba waa bimacnaa bauda afartan siod baa logu dhawaan karaa bule waaya intaada isku gee afartan kaba oo waa bimacnaa bauda bacud mina ficil maadi ahay haye shatana marka nuunka la fadxiyo shatana waxayna dalabtaa ma faacil u noqon kara bu ku le wax laba shay tusin kara shatana zaydani baad ohanaysaa marka bimacnaa iftaraqa waa ay kala tegeen bimacnaa iftaraqa weeyaan iyadna iyo wax mudaaric ku macnaa ufin bidami lhamza wa tashdid ilfa ufin iyadna afartan luqaa ku sugan bu leeyahay afartan kuwa bimacnaa atadajaru ayay la macno tahay haye n awah bimaanaa atawajac waan xanuunsanaya uffin bimaanaa tadajar waan ku dhibsanaya markaa macnaan marka la wax amar la macnaa iyo wax maadi la ku macnaa iyo wax mudaaric ku macnaa minaba sidayn wuxuu ka dambaysiyey oo ku yidhi ismu ficilkani wuxuu qabanayaa ficilka uu la macnayahay wixii qabanayo kale qabanaya armasla faanay ismu ficilkani ficilka uu ku macnahaya ide waxa uu qabto ayuu qabanaya oo ficilka uu ku macnaha yahay hadduu mutacadi yahay isna mutacadi bu noqon haduu laazim yahay laazim buu noqonaya masla fahni waa yahay tusaale hayhaata zaydun hayhaata imika waa maxay waa ismu ficil maadide maadi buu ku macna yahay soo ma haddaba bacudi maxay samayn jirtay bacudi saw faacil keliya may qaadan jirin oo may rafcin jirin hayhaatana faacil keliya may rafcinaysaa hayhaata zaydun maad ohanaysaa marka halkaad bacuda zaydun aad ka lahayd umaad hayhaat zaydun odhanaysa taasi la macno noqon haye sah waa maxay bimacnaa usku sawma sah maxaa ku jiri jiray ah, bimanaa isku so isku maay rafcin jirtay damir mustatira waajib istitaara soo maa sahna iyadna damiir waajib istitaara ku jira sah mayna basidahayn calayka zaydan ka waran calayka zaydan yay la macno tahay ilzam zaydan saw la macno ma aha calayka markaa maxaa ku istitaaran damiir baa ku istitaaran de damiir baa ku istitaaran haye awah yay la macno tahay atawaj soo la mano ma atawaja waxbaa kusoo tacaluqa atawaja min zaydin zayd baan la xanuunsanaya awahna waxbaa ku tacaluqaya marka awah min zaydin ayrulaalibkana sida aalibka waa sida ayrulaalibkana ku macno ahaan maayo oo tusaale aamin iminka ka waran aamin aamin ficilkay ka timida waa maxay ficilka la macnaha tahay wa maxay baan ujeeda cafwan istajib istajib de mafcuul bay gudubtaa rabbi istajib ducaai istajib ducaai hay laakiin looma arag aamiintan mafcuul ay u gudubta looma arag waa min hayr haalib taasi lakin sida haalibkaa sidaa si hore ayaa lagu dureerinaya hayrulhaalib hadii ad aragtidna aamiintaasaaba kamida oo ficilkeedii iyada oo mucaddo u yahay oo mafcuul u talaabo iyada looma xifdiyin oo looma arag mafcuul ay u talawday masle fanaynta muxuu ka dambaysay walaa yudaafu bu ku yidhi soo ma dee ficilka maa la idaafeeya ile ficil bay ku macnayiin waxaanan tilmaanay soo ma maadaama oo musamahoogaasi oo ficlan aan la idaafaynayn iyagana la idaafayn maayo haye macmuulka u kasoo hormar maayo limaada de wa wa waa lidacfi bicadami tasarufi sooma lama tasarufayaane maadaama oo sidaa yihiin macmuulkoodina kasoo hormari maayo haye wamaa nuwinadana saddex u kala qaad wax waajibu tankiira iyo wax waajibu tacriifa iyo wax jaizu tankiir wa tacriifiya